waal iyo ariiqo ah aan kaga soo hadlaynay oo imaamka caley raxmat ullah ilaa todoba iyo soddon baab uu ka soo galay baabkan caawa ah, aan bilaabi doono waa baab siddeed iyo soddonaad baabuulidni idin layso idmo ayuu baabkan u baab yahay fi اlintibaadi alatii khasahaa bacdu اruwaat meeshaas waxaa ku jira sakdi baa ku jira amaba waxbaa meesha ka maqan idan waxaan ku daraynaa in allah tabaaraka wa si ay u saxanta cibaarada baabu اlidni idin la idma ayuu baabkan u baab yahay filintibaadi in lagu rito ama ridasho filawciyati ayaan ku darina filawciyati waalashi in cabitaan lagu samaysto allatii waalashaasoo khasahaa ay khasiseen bacd riwaayaat riwaayaatka qaar ay gooni ahaan ay u ogolaadeen in la idmay ayuu baabkaan baab yahay weliba taasoo ataynaa aan soo marnay calaa dikrihaa sheegitaankeeda alidna ataynaa aan dul istaagnay calaa dikrihaa sheegitaankeeda alidna idinkii fii maa shay kaana ahaaday fi اlasqiyati waalasha wax lagu cabo siqaaga iyo sibraarada oo minha iyada ka mid a baabkan marka waa baab isku yara lalaamiyo lidalika haddii hadda siduu yahay baabu اlidni fi اlintibaadi alatii khasaha bacdu الriwaayaat alatii atayna calى dikriha idni alidni fi ma kaana fi اlasqiya saas baa idiin qoran sooma haddii marka loo daayay arrinta iyada ah macno aanan la fahmaynin amaba dhexda ka maqan ayaa soo bixi laakiin waxaa lagu darayaa baabu اlidni fi اlintibaadi fi اlawciya haddii fi lawciya lagu daro macnaha waxay noqonaysaa ama xaaladda wuxuu noqonaya baabka idin lisu idmo in lagu rito ama ku ridasho waalasha waalashaasoo riwaayaadka qaar ay gooni ahaan u khasiseen arrinkaas marka riwaayaadkaas waxaan ku soo marnay sheegitaankeeda iyo idinkeeda waalasha weliba khaasatan sibraarada iyo magada ka samaysan oo iyada ka mid ah marka macnaha waa noocaas waa wixii aan soo marnay oo imaamka uu dib u e, farsamayni amaba u faldambeydini xadii shan lix boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii saxiix qaala an nas sawar bn cabdillahi bni sawaar qaala xaddaana cabdulwahaab bn cabdilmajid can hishaam ahay hishaam adestaway miya ibn hishaam ah, ah, ibn xasaan weyaan ha can moxamed ibnu siriin can abi hurayra cabdilxasan dawsi raawiyat اlislaam radia allahu canhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra nahaa wuxuu diiday rasul rasuulka wuxuu diiday sala allahu alayh waali wasalam nahaa wuxuu u diiday ama ka reebay rasuula rasulka sal slam wafda cabdilqays qolyaha la yidhaha cabdilqays wafdigoodii wuxuu ka diiday xiina goortii qadimuu calayhi ay u yimaadeen iyagoo wafdi ay u yimaadeen wuxuu u diiday ama ka reebay can idubbaa'i bocortii waalkii ka samaysnaa oo cabitaanka lagu samayn jiray iyo wa can inaqiiri timirtii laanteedii la qoray oo waalka khamrada laga dhigay lagu sameeyo ayana waa u diiday wa can ilmusafati gaamurka iyo waalka la mariyey ama waalasha la mariyey nabigeen uu diiday iwalmazaada iyo sibraarka almajbuuba ee waxaa weeyaan laisku celceliyey sibraarka caadiga ah waa hal fidqowa oo amaba waa hal haragwa laakiin midka majbuubka ah waa lasdul saaray oo lasdul saaray oo lasku talay oo lasku celiyey marka si deg deg ah ayaa waxyaabaha loogu shuba ama khamrada degdeg bay ugu samaysmi kartaa ama degdeg u biiroobi karaa sidaa weyaan ama biitoobi karaa insaxa tacbiir wa qaala wuxuu yidhi rasulka ilah sal slm intabid waxaad wax ku ridataa fii siqaa'ika sibraarkaada xaragga ka samaysan awkihi afka ka xir washrabhu xulwan isagoo macaan oon biiroobin ama biito noqonin oonan khamroobin cab weyaan qaala wuxuu yidhi bacduhum barkood waxay yidhaahdeen idin lii idin yaa rasu rasuulka alw fii midli haada kaasoo kala idin inaan samaysto qaala wuxuu yidhi idan haddii ay saa dhacdo tajcalhaa tajcalahaa mila haadihi tanoo kale ayaad ka dhigaysaa weeyaan wa ashaara biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaray yasifu isagoo tilmaamay xadiidka qaybtaas hore waa qayb macruuf aho nabigeena calayhi salaat slaam inuu faray in waalkaas sibraarka ah oo caadiga ah in cabitaan lagu samaysto intayna cabitaankaas khamroobinna la cabo iyadoo macaan ah oonan biitoobin waxaa weeyaan waa arrintuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam eh, markii intaa laga soo gudbay saxaabadii rag ka mid hore ah wafdiga cabdilqays ayaa rasuulkeen waxay weydiisteen in loo idmo inay kanoo kala samaystaan midla haadaga waa kee marka mil haada laba ixtimaal baa imaani ixtimaalka koobaad waxaa weeyaan waalkaas sibraarka ah oo horaan nabigeenna uu diiday in idin gooni isaga loosii loo sameeyo ilan eh, xariirtii waa tii cabdiraxmaan bin cawf loo ogolaaday inuu xirto sababta looga ogolaaday waxay ahayd isnadaamis amaba cadda ayaa ku dhacdayoo marka sidaa awgeed ayuu nabigeen ugu idmay xaalad khaasay ahayd oo cabdiraxmaan khaas ku ahay ahayd radia allaahu canhu arda marka sidii oo kale ninkan wuxuu dalbaday in loo idmay isaga oo loo ogolaado ayuu muxuu ahaa kadibna nabigeena sal allahu alayh ali wasalam uu ku yidhi haddii ay saas ay dhacdo tanoo kale baad ka dhigaysaa sooma amaba waa istibraarka caadigaha iyo sifadii caadigaha oon tilmaamay oo inaad ku shubato un bay noqona mooyaane tii hore ma noqonayso saas taqriiban tan u dhow inay noqoto ayaa laga yaabaa wa ashaara Eh, yasifu dalika ama waa mid yaraad ka dhigaysaa oo degdegba loo dhammaysan kara adiga ninkii arinka uu rabay eh, idnigi in la siiyo sida muuqata in uu arinkii la reebay loo ogolaaday ma ay dhicin laakiin waxaa loo ogolaaday in uu sifadii caadiga ahayd oo nabigan u tilmaamay sibraarkii caadiga ahaa oo afka laga xiraayey oo cabitaanka ku jiray intay isbedelin eh, muxuu ahaa la cabaayey inay tahay u badanta haddii shacabd wa ka fiirsaana mxuu aha ma xuma wax kale idin muuqdaan an kun lix boqol iyo toddoba iyo afartan xadiiska waa xadiis saxiixa qaala alimamu mrusi qala bana abdillah malik waa imamka ibnu jurayj wa cabdimalik qira'atan qaala wuxuu yidhi waqaala ibnu zubayr cabdillahi ibn zubayr wuxuu yidhi radia allahu canhu ardaa wa can abihi kadalika wa can jamiici saxaabati rasuli lah sal slm ibnu zubayr wuxuu leeyahay samictu waxaan ka maqlay jaabiran ibna cabdillahi weeyaan radia allahu canhuma yaquul isagoo ayaan ka maqlay nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm wuxuu reebay can iljari ashuunki in cabitaan lagu dhigto iwamuzafati kii la gaamureeyey ama la laamiyey iwadubaa bocorti iwanaqiir io laanti la qoraayey wa kaana nabiyu nabigeen muxamed sal slm idaa lam yajid duusan helin siqaan sibraar oo yumbadu lahu fiihi cabitaankii looga qaboojiyo ama looga qaso hadduusan helin aan loo helin ama asaga uusan helin nubida lahu waxaa nabiga cabitaanka looga basi jiray ama looga dhigi jiray fii tawrin baaquli oo min xijaaratin dhagxaan ka samaysan xalay aan soo marnay waad ogeydeen xadiid shan kun lix boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna axmed ibnu khaalid qaala xadana isxaaq yani min azraq rawyaan yani azraq qaala xadaana cabdilmalik ibn abi sulaymaan can abi zubayr can jaabir bn cabdilah radi allahu canhuma qaala jaabir kaana wuxuu ada rasul rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam yumbadu lahu mid cabitaanka looga qaso fii siqaai sibraar faidaa lam yakun lahu siqaaun hadduu sibraar nabiga u sugnayn nubida lahu waxaa looga qasi jiray ama looga dhagaalin jiray fii tawrin baaquli biraamin ee dhagxaan ka samaysan biraamka waa dhagxaan qaala wuxuu yidhi saxaabigii jaabir ahaa wanahaa wuxuu diiday rasuul lah rasulka sal slm can idubaa'i bocorti in cabitaan lagu samayso khamraa ka dhalanayo iyo wanaqiiri ilaanti la qoraayey oo khamrada in lagu dhigto looga talagalay iyo walmuzafati iyo waalka la gaamurayey ama laamiyeeyey xadiis lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna sawar ibn cabdillahi bna sawar qaala xaddaana khalid maxaad alhujaymi qaala xaddatana cabdimalik waa ka cabdimaligaas qala wuxu zubayr maxaa idin qoran ibnu zubayr mise abu zubayr abu zubayr weyaan azubayr baa anaga noo qoran halkan abuka dhiga maxamed ibn muslim tadrus weyaan waa taqaanaan abuzubayr abuzubayr sheekh cabdilwaaxid cabdimalik waa ninke can jaabir bn cabdillahi radi allah canhuma ya maya cabdimalik axsant ah, axsant ibn abi sulayman kataan soo marayn waaye waa yahay ana rasul la sal sl naha wuxuu diday can dubai bocorti iyo wanaqiiri iyo laanti la qoraaye oo khamrada lagu dhalinaayey iyo waljari ashuunki iyo walmusafati iyo waalashii laamiga ama gaamurka la mariyey intaba rasuulkeena calayhi salaa slaam wuu diiday in cabitaan lagu dhigto maxaa yeelay waxaa laga calay saddan libaabi dariicati an yakuuna alcasiiru sharaabu khamran intaas waxaa laga cararayaa cabitaankaas inuu khamrooba oo kadibna dembigii lagu dhaca rijsigii uu rabbigan sheegay subxaana wa tacaala baab idni idin la idmo ayuu baabkan u baabiyay fi ashuunkii khaasatan gooni ahaan in ashuunkii lisu idmo ayuu baabkan u baabiyay hadda waxaa bilowday inay waxyaabihii la diidayo ay furfurmaan marka oo qaacidadii aan ka hadlayna ahayd in weel kasta wax lagu shubto hadduuba najaaso ay waxba uusan lahayn laakiin khamro aanan loo dhowaanin qaacidada ayadeed ayaa marka hadda waxaa bilaawmi axaadiista arrinkaa rugsaynaysa ayaa bilaawmi xadiidkaa shan kun lix boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasacid akuna ibraahim ibnu saciid qala xadaثna sufyaan ibn cuyeyne weyaani qala xadaثna sulaymaan alaxwal weyaan can mujaahid ibni jabr can abi ciyaad abu ciyaad waa camr ibn aswad mukhadrmun iqaة caabid can cabdilahi bn mascuudi radi allahu canhu arda an nabiy nabigan sal sl markas wuxuu ruuseeyey fi ljari ashuunki hayra musafatin xaal uu yahay mid aanan la gaamuraynin ashuun aanan laami lamaraynin hadduu yahay ashuun iska cad hadduu yahay in wax lagu dhigto rasuulkeena ala slam u ogolaaday uu ruqseeyey baabulidni idin la idma ayuu baabkaan u baabiyey fii shayin shay oo minhaa waalashii la diidaay qaybo ka mid a ah, idin laisu idmo oo nabigeenna uu idma calayhi salaat salaam ayaa halkaan ka gelaynaa shan lix boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaqna an cabaas ibni cabdilcadiim can alaxwas ibni jawaab can camaar ibnu rusayq anahu camaar ibnu rusayq xadatan wuxuu sheegay can abi isxaaq isabici weyaan alamdani can azubayr ibn cadiy can ibn burayda waa cabdilahi ibnu burayda ibn xusayb raxima allah aljamic can abihi abihiis oo burayda ibn xusayb alaslami radia allahu canhu arda qala wuxuu yihi burayda qaala rasul sl wuxu yih sal l slm innii ani kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idiin diiday can luxumi adaaxi udxiyada hilbaheeda fatazawaduu ee kasaad qaata waa sanadka daafada ay dhacdayoo dadkii soo qaxootiyoobay ay oo nabigeena saddex maalmood ka badan yaanan muxuuah la kaydsanin luxuum adaaxi uu amarku bixiyey kadibna maadaama ay daafadii qaxootigii meesha ka tageen dadkii abaarta ay soo halakaysay ay meesha ka baxeen inuu nabigeena yidhi sadaqaysto oo cuna oo kaydsada oo dhib ma lahan inuu ku yidhi nabigeena sal slam waa ti un waa yahay inii aniga nabi maxamed ala sla slam kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idiin diday can luxuumi adaaxi udxiyada hilbaheeda fatasawadu zaadqaata wadakhiru kaydsada waman araada qofka doora ziyaarat qubuuri qubuurta inuu ziyaartana ziyaarat اqubuur falyazuurha ayaa meesha ka muuqata weyaan amaba ka maqan falyazuurha ziyaarto fainahaa iyada tudakiru aakhirata aakhira ayay qofka xasuusinaysaa markaad meesha tagto qofkii ataqaana shalay ad qosleyseen oo asxaabtii qaraabada ahaydeen iyo jiraanka aad meesha ugu tagto allahu akbar fainaa tudakiru aakhira washrabuu caba marka wax kasta oo cabitaan ood ilahay idiin banay caba waataquu waxaad iska ilaalisaan marka qaacidada nawowiga ala slat slaam kula muskirin wax kastoo insaan khaamiyo iska ilaaliyo ama ashuun ku cab ama mxuu ahaa muqayar ku cab ama musafad ku cab aday ku taallaa laakiin adi khamro wax la yihahdo iska ilaali oo darogeeyo qofka sarkhaamiyo saasuu nabiga sal allahu alay slam xadidka oo nabigeena marka qacdi u deji waxay tahay wattaquu kula muskir wax kasta oo khusarkhaamiyo iska ilaali weyaan iska ilaaliyo an kun lix boqol iyo laba konton xadiiska waa xadii saxiixa qaala alimaam nas akhbarni moxamed ibni aadam ibnu sulaymaan can ibni fudayl waa muxamede can abi sinaan waa diraar ibnu mura alkufi shaybaani weeyaane can muxaarim ibni dihaar asadusud adduhli weeyaan can cabdillaahi ibni buraydata can abiihi burayda ibni xusayb alasnami qala wuxuu yihi burayda radi allahu anhu arda waradia allahu can jamic saxaabati rasul lah sal slm waraxim allah jamic ruwaad qaal wuxuu yidhi burayda qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slm innii ani kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idiin diiday can ziyaarati اlqubuuri qubuurta inaad ziyaarataan fazuuruuhaa ziyaarta qubuurti wanahaytukum waxaan idin diiday can luxuumi adaaxi udxiyada hilbaheeda fowqa alaaati ayaami saddex maalmood ka badan famsiku haysta maa badaa lakum inta idin muuqato ood adinka doonaysaan wanahaytukum waxaan idin diiday can nabidi cabitaan inaad aad samaysataan ilaa fii siqaain sibraad oo magad ka samaysan ayaan idin diiday fashrabuu caban fi asqiyati waalashi kulliha dhammaanteed ku caba walaa tashrabuu cabina muskiran qaacidada markaysan fashrabuu fi اlasqiyati kulliha walaa tashrabuu muskiran xadiidka imaam muslim ee soo saaray marka saddexdaa qodob oo qubuurta ziyaaradeeda hore waa laysu diiday maxaa yeelay awalu fitnat bani aadam oo shirki ay ku dhacaan waa tii aad ogeydeeno kamaa fi اlbukhaari min xadiiثi iبn cabaas raضi الlahu canهuma oo mawquufka ahaa uu leeyahay wad iyo suwaac iyo quuث iyo cuuq iyo nasr asmaaءu rijaali rijaali صaalixiina min qowmi nuux waa taqaanaa oo ragga iyaga marka mxuu ahaa aalihada kunka sano uu nabi nuux iyo rasuulka nabi nuux alah slat slaam uu la dagaalamayey dad saalixiin ah qubuurtoodii oo lagu fidnado may ahayd saalixiin bay ahayen marka nabigeena calayhi sala slam xilligiisana xataa laata ninka laleey mataqaanaa wa laa tadaruna alaata cafwan allaata ya cuze iyo laata iyo hubul iyo soomahay laatadaas wuxuu ahaa nin iska wanaagsan oo dadka xujayda ah shurbad u sameey ama baja ama baso u sameey ayuu ahaayo quudiyo kaana yalatu sawiiqa cala asafa buurta safa korkeeda ayaad muxuu ahaa ugu diyaarin jiray cabitaana dadka xujayda markuu dhintay kadibna halkia lagala qaaday oo ilaah baa laga dhigtayba marka dadka mxua ah qubuurta in lagu fidnooba asal ahaan bini aadamku waxaad ka samaysan yihin hadda maanta inta masaajid mambaasa waan ku arki watin idin sheegay masjid bartamo magaalada ku yeelo oo qibladiisa qiblada waa halkan oo kale qiblada uu qabri ku jiro oo jidka laamiga saaro oo cid yuuka dhigi kartana ayna jirin waa imtixaanka ummadda haysta mogta marka alcumuum saas maadaama ay ahayd nabigeenna dadkana ay gaalnimo ku cusbaayeen waxaan in la weyneeyey amwaadda iyo waxyaabaha la weyneeyey asnaamta ay ku dhawaayeen wuxuu yidhi qubuur lama tegi karo ziyaaradeed lama ogola markii ay la qabsadeen waa marka waa nabigan ule alah sla slaam oo ilaahay io kala barteen iyo qubuur oo qabri wuxuu tali karin inaysan jirin oo allah kaligiis muxuu ah alwaaxid alaxad alqaadir almuqtadir ilayhi almanja walmalja uu yahay markay ogaadeen oo iimaankii uu ku sugnaaday ayuu kadib nabigeena qubuurta booqda u dhahay aakhiro inaad tegaysaan ayaad idin tan labaadna waxay ahayd arrintii ku saabsanayd luxuum aladaaxi aan hadda soo sheegayni oo loo keenay xaaladaas markaa taagneyd abaarta in lagaga baxa tan saddexaadna waa waalashaas khamrada dadka carabta ah waxay ku ahayeen dad ku ba-an sida hadda qolyahan qaarkood ugaandha intaan arkaaye ugandhayska wax ka khamra cabdi bin maalki dadka gaalada ugandhayska yacni ashuun halkaa la dhigi saa loo dhiga calaqi hal aad sheegayseen ayaa laga buuxini kadibna tuba dheer ayaa muxua nin walba gashaa ag ku fadhiisani meeshaas toban labaatan qofaa laga inay tubadaas u wada jirto oo halkaas laga wada dhuuqi ilaa ay indhihii soo baxaanoo ragga qaar meesha ay ku liidaan marka waxaan kala jeedaa khamra cabka saas waa ka darnaayeen aad bay u jeclaayeen inaba caadi ma ahayn marka khamri cabki asaga ahaa in laga fujiyo marka waxay u baahan taha hawl dheer hawsha marka la maray waxaa ka mid ahaa waalashiio dhan oo ay khamrada ku dhiganayen in laga jibiyo oo la yidhahdo maba lagu cabitaan laguma samaysan karo markii ay ka hareen haabat anfusuhum oy soo noqdeen oy wixii ay rijisnimada u qaateen kadibna waalashi waa loo ogolaaday laakiin qaacidada ahayd muskir hau dhawaanina meeshii ay ku baaqi noqotay ilaa qiyaami saaca cid alle cidda marka khamra ag taagan oo la arko waxaa u taagan wattaquu kulla muskir walaa tashrabuu muskirana u taaganta xadii shan kun lix boqol iyo iyo saddex kontonaad waa xadii saxiixa qaala imam akhbarna maxamed ibnu macdan ibn ciisa ibn macdan alxarani qala xadana alxasan ibn acyan qala xadaana zuhayr ibn mucaawiya qala xadaana zubayd ibn xari ilyami can muxarim ibn can ibn abi burayda wacabdilaahi can abihi abis burayda ibn xusayb aslami radi allahu canhu arda qala wuxuu yihi burayda qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slm inii ani kuntu waxaan aha nahaytuku mid idiin diiday can alaain saddex baan idiin diiday ziyaarati اqubuuri ayaan idin diiday qubuurta inaad ka badasho weyaan qubuurta inaad mxuu a ziyaarataan ee fazuuruha hadda ziyaarta waa laidin ogolaaday cilladii mesha waa ka baxday waltazidkum ha idin kordhi ziyaaratuhaa ziyaaradeeda khayran khayr ha idin kordhiso laakiin haddii ay sharci kuu kordhiso oo shirki kuu kordhiso oo alla mxuu ahaa xaqiisa inaad maqbuulkan siiso aad mu kuu kordhiso waa masaaib wa nabigeena marka wuxuu yidhi waltazidkum ziyaarataha khayran alla u dhawaashaha idin kordhiso oo inaad muxuuha ah u ducaysaan ood waxaa weyaan aakhira ku xasuustaan maqsuudka labadaa weeyaan wax saddexaad ma lahan waa in ayaga loo ducooyo in lagu ag ducaysta maaha iyo in waxaa weeyaan eh, aakhira lagu xasuusta labadaba waa khayr qofku kordhay wa nahaytukum waxaan idin diiday can luxumin adaaxi uduxyada hilbaheeda bacda alaain saddex maalmood kadib ee fakuluu minha eh, uduxyada xaggeed wax ka cuna maa shitum intaad doontaan ama maashita waxaad doontaan wanahaytukum waxaan idin diiday cayn ashrabati waalashi cayn ashrabati cabitaan fi lawciyati waalasha qaarkood inaad wax ku cabtaan idin diiday fashrabuu waa ka marka waa ka marka xadiidkii xadidka im muslim ay soo saareen fashrabuu ku caba fii ayi wicaa'in waal alla waalkii shitum aad doontaan nooc kastaba ahaado ku caba walaa tashrabuu cabina muskiran wax insarkhaamiya qaacidada marka nabowi waata marka meesha u dambaysa halkan wax kasta ku cab laakiin adi muskil hagu dhawaan muskil hagu dhawaan xadii shan kun lix boqol iyo afar iyo konton xadii saxiixa qaala imam akhbarna abu bakr ibn cali qala xadaثna ibrahim ibn xajaaj qala xadaثna xamaad ibn slma can jaabir ibn abi sulayman can cabdillahi bni burayda can abihi burayd ibn xusayb radi allahu canhu arda qala wuxu yhi burayda qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idin diida can alawciyati waalashi fantabiduu nacam xadaana xamaad ibn slm an jaabir bn abi sulaymaan jaabirka marka aada aa sooma waxaa weeyaan xamaad ibnu slm tamaam marka jaabirkaasa meesha ku ah naam axsanta an cabdillahi bn burayda an abihi qaal ninka la yihahda burayda ibn xusayb qaala rasuulka wuxuu yidhi sal اlahu alay waslm kuntu waxaan ahaa nahaytuku mid idiin diiday can ilawciyati waalasha waalasha dubaag iyo xantamka iyo muqayadka iyo musafadka kuwii aan soo marayn weyaan jariga iyo fantabiduu waxaad wax ku ridataan ood cabitaan ku samaystaan fii ma badaa lakum wax idin muuqdo ood adinka rabtaan ood jeceshihiin wa waxaa inka digaya iyo kula muskir wax kastoo wax sarkhaamiyo saasuu nabigan le sal اlah alay slm xadidka shan kun lix boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadid sahih isnaada qaala alimaam nas akhbarna abu cali moxamed ibnu yaxya ibnu ayub marwaziy weyaan qala xadaثana cabdulahi ibn cuثmaan qala xadaثana ciisa ibn cubayd alkindiy khuraasaniy weyaan qala samictu cabdlah cabdilah ibn buraydata can abihi burayd ibn xusayb radi allahu canhu arda waraxima allahu jamica ruwaat waradia allahu can jamici salawati rasul lah sl slm ana rasul rasulka sal slm baynamaa goor huwa isaga yasiiru uu rasuulkeena socda calayhi slat slam id xalla biqowmin qolo ayuu ku degey ood muxuu ahaa agtooda degay weyaan ama la degay ama la fariistay fa samica lahum wuxuu ka maqlay fa samica wuxuu ka maqlay lahum iyagii e laqaan hugan huwan iyo qaylo iyo buuq ayuu ka maqlay fa qaala wuxuu yidhi hada sawt dhawaaqan muxuu yahay codkan qaalu waxay dhaheen yaa nabiyllahi nabi allow lahum ayaga ay u sugnaaday sharaabun cabitaan yashrabuuna cabayaan waa la baashaalaya si muxuu ahaa <laughs> kadibna fabacaa ila اqowmi dadkii ayaad marka adeeg u diro fadacaahum ugu yeeray kaaliyu dhahay baraggi ugu yeera o faqaala wuxuu yidhi fii ayi shayin tantabiduun fii ayi shayin shaykiiseeba tantabiduuna aad cabitaanka ku ridataanood waalasha aad wax ku ridataan waa kuwe ood cabitaanka timirta iyo cinabka iyo intaad ku ridaan biyo ku shubtaan aad ku daboolataan kadibna cabitaan aad ka samaystaan waa waalashe qaala waxay tantabidu fi naqiiri geedka laanta timirta oo la qoray ayaan muxuu ahaa wax ku ridanaa waduba iyo bocorta walaysa lana annaga nooma sugnaanin duruufun waalal kale ma lihin khaasatan kuwa asqiyada iyo sibraarada faqalu laa tashrabu cabina ilaa fii ma awkaytum calayh wixii aad afka ka xiraysaan oo sibraarada caadiga ah ma oyen oo harag ka samaysan qaala wuxuu yidhi falabia wuu ka nagaaday bidalika arrinkaas maa shaa allah alloweyn intuu doona an yalbaa inuu ku nagaado uma rajaca calayhim uusoo noqday faidaa hum yani muduu nabigeena ka maqlay sal slm o falabia bidalika maa shaa allahu an yalbaa muddo ayuu rasuulkeena qolyihii ka maqnaa uma rajaca calayhim uu soo noqday faidaa hum waaba iyagu qad asaabahum uu ku dhacay wabaaun qandha wasfaruu weliba ay muxuu ahaa jaallo noqdeenoo midibhoodii isbedelayoo dadkii oo indhihii muxuu ahaa ay wada ah, jaallo noqdeenoo midabkooda isbedelayoo yacni duume iyo olweynaad iyo xaalad adag ay ku dhacday amaba aan sidii hore ahayn oo aad u caatoobay ayuu nabigeen u tagay sal اlahu alay slam qaala wuxuu yidhi maali maaa maali araaka maxaan idin arkaya qatalagtum waad halaagsnayn hose wax war waa baaba'dayna jirkiina waa baaba'ay hose wax u waxay yidhan ya nabi lah nabi allow arduna arlana arladanaga wabi wabi'atun waa arla duumo badan oo qandho badan oo waxaa weeyaan xanuuno badan meesha xanuuno badan wabi'a la yidhahdaa dalka hadda dalka hadda aan joogno kenya nairobi waxay ka mid tahay meelaha ugu caafimaadka badan meelaha ugu caafimaadka badan ay ka mid tahay haddii aad muxuu ahaa meelaha qaar aado oo xataa aan ka fogeyn magaalada caasimadda aan ka fogeyn waa imtixaan nodistan hadda oo kale gaarisadan haddii aad tagto malaria iyo mandheero oo kale meelaha webiyaha ay baraan wajeer waa rontahay dhankaa markaad aaddo muxuu aha dhankan galbeedka iyo waa saasoo kale ayadna imtiaan marka dhankan aad meelo badanoo waxaa jirta imtixaana xeebta haddii la aado koley ma aqaantay taaniga kalluunkaas iyo kuleelkaas inuu ronyi ronyi xeebta ronyinan filaya ha marka waxaan kala jeedaa dalka ilaahay wuu kala caafimaad badan yahi marka magaalo meesha ayada waxay ahayd meel aad iyo aad u xanuuno badan ayay ahayd kow hay dhulkanaga wuxuu yahay arduna arladanaga wabiiatun waa arla aduumo badan oo xanuuno badan wa xaramta calayna waxaad naga xaran yeeshay ilaa maa shay mooyane awkayna calayhi afka aan ka xirnay sibraaro waxaan inaan wax ku cabnana waad noo diiday marka waxaa dhacday marka inaan cabitaan laana inagu dhacdayo kadibna xaaladahan aan gaarnay faqaala rasuulkeen qaala rasuulkeen wuxuu yidhi calayhi salaa slam ishrabu warcaba oo waal kasta wax ku caba oo ku shubta wa kullu muskirin shay kasta wax sarkhaamiyana xaraaman waa xaraan wixii kaloo marka aad idiin diido dhan wax ku wada shubta laakiin waxa sarkhaamiya in sarkhaami iska ilaaliya sidaa weeyaan waayahay xadiis shan kun lix boqol iyo lix iyo kontonaad cabdirasaaq aw cabdirasaaq ma ka horanta gormayn kugu dambaysa may gormayn kugu dambaysa meeqaa bilood ya ma joogaa ma caafimaad qaba bas bas ahamu shay شhan kun lix boqol iyo lix kontonaad wa xadيث صaحيixa qaala الimam ن أخbarna maxmud بن haylan qala xadaثna abu dawud abu dawud waa cmar ibn سacيid alxafri wa abu أحmed mxamed بn cabd لlahi الزubayriy can sufyaan الthawriy can mansuur muctamir can salim ibn abi jacd raafic can jaabir bn cabd lah radi allahu canhuma ana rasul sl goorti nahaa uu diiday can aduruufi walashi qaarkood in wax lagu rito ama lagu mxuu aha cabitaankii lagu samaysto shakat ilansaaru ree ansaareed way soo dacwoodeen faqaalat waxay tii ansaar yaa rasul rasuulka allow laysa lanaa wicaaw anaga waalba ma lihin waal aanan kuwa haddaan haysan maba lihin maba naqanaba fa nabi nabigeen wuxuu yih sal sl hadi ay xaaladda noocaa falaa ay falaa tadcuuha meesha waxaa weeyaan fain kaana اlأmru kamaa dakartum falaa tadcuuha falaa idan ay falaa tadacuuha haddii xaalad ay noocata wal kale adan haysanin oo waxad wa ku shubatan aadan lahayn ha ka tegini marka eh ee ku shubta saasuu nabigeenna le salى اllahu alay waslm baabu manزilaة اkhamri khamrada booska ay joogta ayuu baabkan u baabiyay xumo iyo rijsinimada ay qabta ayuu baabkan u baabiyay xadid شhan kun lix boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam barna aswad mslm rai qala bana cbdulahi bn mubarak can yusuf bn zid اleyli can zuhri wa maxamed shab zuhri can saciid bn musayib waa imaamkii taabiciinta odayaashooda ka mid ahaa can abi hurayrata cabdilxan skdowsi rawayt islaam radi la anhu qal wuxu yhi abu hurayra utiya rasuula nabig al utiya waxaa loo yimid rasulla rasuulka al waxaa loo keenna utiya waxaa loo keena rasul rasulka al sl slm leylata usriya bihi habeenka la dheelmiyey biqadaxayn laba dhakal ama laba gaawo ayaa loo keenay oo min khamrin khamro iyo wa laban ana gaawo iyo dhakal caana iyo gaaway dhakal mxuua khamraa fa nadara ilayhi ma nabigeena uu eegay alah slat slam fa labana caanihi ayuu nabigeena qaatay calayhi salaatu wasalaam fa lahu jibriilu alayh salaam jibriil wuxuu ku yidhi alxamdu lilah allah ayaa mahadsan aladii allaasoo hadaaka kugu hanuuniyey lilfirai iradi firat allahi alatii fatara naas calayha allihii kugu hanuuniyey ayaa mahadla low akhadta alkhamra khamra haddii aad qaadan lahayd awat ummatukum ummaddaadu ay baadiyoobi lahayd bal fiirihii marka khamrada xumaanta ay qabto khamrada xumaanta ay qabtaan fiiriye annaga hadda khamradii wax khamro ka liidan ama lamid ama khamro ah oo ummadda halligay ayaa jira waadna ogsoontihiin waa waxaa weeyaan oo waxaa loo yaqaano alqaat qaadka wuxuu halligay annaga soomaalida meel kastoon joognaba iyo niminka walaalaheenoo la yihahdo yamanta ayagana uu halligay waxyaaba la kale waxaa ka mid ah niminkan meeruda ah ee soo saara qaadka oo noloshooda dhaqaaladoodabuu ku tiirsan yahay inta qaadka cunto waa dad kooban kikuyada jiraankooda ma cunaan ummaddan haddii aad jalwe iyo dhankan aad aaddo waaba la yaabayaanba ninkaan maxoola ay leeyihin caleynta ruugi way la yaabayaan annagii muslimiinta ehenayna ilkaheenni waa tageen oo dhaqaaleheenna wuu tagay oo diinteenna wuu tagay oo ragga qaar waxaa weeye markay cunaan waxali way qulqulayaan xataa ragnimadoodii waxooda way tageen oo jawaanib badana baaba'day jeebkii waa faaruqay oo ragnimadaa faaruqday oo shaqadii aa bagamondimaa dhacday reerihii ayaa dayacmay imtixaan weyaan ummadda sideedaba alqiwa alcaamila wa la jir yani awoodda shaqays dadkii awoodda shaqayn lahaa amaba xamaali lahaa ama guryo dhisi lahaa amaba waxbaran lahaa amaba waxaa weyaan ummadda lafdhabar u ahaan lahaa halkaas haysaa u yeelaan qaadkaasaa la wada ruugi annaga kenya markaan joogna waxaa weyaan inaan xaramka joogno kale wa laakiin gobolada jiraanka soomaalida ay degan yihiin markaad meelaha qaar tagto saacadaha qaar yani sankuneefla dhaqaaqa inaad aragta waa wax adag haddii marba salaada duhur salaada duhur marba haddii xilligeeda la gaaro amwaatun hayru axyaa khalaas amwaatun hayru axyaa bas ummaddaas marka hadii lasoo weeraro hal mara muxuu lagu wada durin ya ya dumarkii ay u wareegtay marka nasal allah asalama alcaafiya khamro kolleyba haddii ay jirto um lkhabaaid oo u tegi doona xumaanteeda qaadkaa ka daran sheekh boqolson cali raxmat ullah waxaan arki jiray muxuu ahaa ka sheekeynaa nin khamrada mot mark baalkii qaadka marka la cuno qofku si fiican buu kaniin waa gudara marka qaar marka wuxuu ka sheekeyn jiray marba halkan waan ka sheegaan filaya nin siduu qaama qaama muxuu ahaa kadibna sarwaalka inta masquul inta galay sarwaalkiis gacantakooda oo eh, qoryaa iskale sarwaalkan yaanaan iyo sarwaali dhalaq dhalaq dhaq ayuu leeyahy marka marka wax badana uu leeyahay khamrada oo imtixaana inta qof oo akhyaar ahaa oo qiimo badnaa oo ummadda horkac u ahaa oo adig ilma adeer aad tihin ama qaraaba aad tihiin oo ummadda hor socdayo hadda maantana yacni caala iyo imtixaan ku ah ummaddi oo cawal meel taallo ah oo carruurtooda dayacay oo dumarkooda dayacay o naftooda dayacay oo maanta meelaha fadhiya bal tiri adi wad yaabi aji maxaad tii xaji shire ha adiga waa ron yihin mayna ku hasanta laakiin meelo kalea ka dar ha may runti dadkaas dadkaas way isxurayeen aada iyo aad laakiin meelo kale waxaa jira hadda ay fresh hadday ku socotaa si fiican oo lagu halligahayaa hees iyo qaad iyo qawnaan iyo jahli iyo khuraafa wax badan baa muxuu ahaa iskugu tagay ilaahay ha ka badbaadiy subxana wa tacaala annagana allah nawra waay xadiidka shan kun lix boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaamna socodka qabna maxamed ibn cabdilcala can khaalid oo ibn xaari weyaan can shucba waa imaamkii qaala samictu abubakr ibn xafs yaqul isagoo samictu waxaan ka waan ibn muxriis baa idin qoran muxayris wa muxayriis samictu cabdillaahi ibn muxayriis muxayriis ka dhiga ka bedela sida ku qoran alqurashi iyo xadiiskoo ka warramay ayaan maqlay can rajulin oo min asxaabi nabi nabi saxabiska mi sal sl an nabi nabigan wuxu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi yashrabu naasun dad ayaa cabi doona alkhamra yashrabu waxaa cabi doona naasun dad oo min ummati ummadayda ka mid ah alkhamra khamra cabi doonaan yusamuunaha waxay ku magacaabi doonaan bikayri ismiha magaceeda waxaa inay ku magacaabi doonaan ya sharaabu ruux iyo waxyaabo kale koleyba dikru ariwaayaat riwaayooyinkii sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay almuqaladaat ee aadka loo adkeeyey fii shurbi اlkhamri khamrada cabitaankeeda riwaayaadka aadku adkayna cabitaanka khamrada ayuu baabkan u baabye weyaan xadii shan kun lix boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna ciisa bn xamaad qaal xadana qaala anba'ana leyt bn sacd اlmasri can cuqayl bn khaalid اlayli can ibn shaab الzuhri can abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaariث اlqurashi can abi hurayrata radia allahu anu arda qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sl slm laa yzni ma zinaysa azaani qofka zinayso xiina goorta yzni uu zinaysani laa yzni zaani qofka zinaysa ma zinaysto xiina goorta yzni uu zinaysani wa huwa mumin isagoo mumina iimaankii waa laga qaaday meelaasaa la dhigi ama sidiisa waaba laga tuuriba walaa yashrabu khamra khamrada ma caba shaaribuha kan cabi xiina goorta yashrabu cabi wa huwa mumin isagoo mumina laa xawla laa quwata illa bilah walaa yasriqu saariqu tuuga ma xado xiina goorta yasriqu xadi wa huwa mumin isagoo yarfacu الnaasu dadka ay kor u qaadaan ilayhi nuhbadaas fiiha iyada gudaheeda absaarahum indhahooda xiina goortiin tayibuha u boobi u dhici wahuwa mumin isagoo mumina ummadda dhan ay war ninka waxu dhacay arka waxyaabaha hadda ugu daran boobka ugu daran mataqaanaan oo imtixaanka waa ummadda xoolaheedi ninba waxaa laga dhigayaa m c a ninba waxaa laga dhigayaa mb ninbaa laga dhigayaa governor mid baa laga dhigayaa wasiir mid baa laga dhigaya xildhibaan mid baa laga dhigayaa mxuu ahay madaxweyne mid baa laga dhigayaa ra-isul wasaare mid baa laga dhigaya madaxweyne ku-xigeen mid baa laga dhigayaa fulan fulan mulku dunya unbaa unbaa loo dhiibi kadibna maalkaas muslimiinta oy leeyihiin ayuu boobi marka labada gacmood iyo afku iskugu geyni markaasu yani saasuu boobi isaga iyo waxaa mxua la socda ay wada boobayaan ficlan iimaan markaas meesha ma yeelanihy horena waatiaan u sheegnay inaad hal qof xoolihiisa dhacdo ayaa kuu dhaanta oo milyan jeer kuu dhaanto inaad ummaddii xoolaha isku lahaayeen aad muxuuha qaadato yowma alqiyaama ummaddii gobolkaan aad maamulaysa dalkaan ad maamulaysa o dhan ay afayl kusoo wadageli aggeed istaagi inte istaagi yani labadan waa dembi aadan weyn xoolo bini aadan waa tii aan hore u sheegnay qofka muminka ah in jannada looga xijaabi khaasatan qofkii muxuuha shahiidka ah daynta awgeed jannada in loogu xijaabi oo janno ilaahay gelayni qof dayn lagu leey ilaa an yashaa allah marka maxaad u malaysaa marka nin labada gacmood iyo afka xataa hadduu lugaha lugahay waxu qaadi karaan ku qaadi xoolaha muslimiinta oo wixii muxuua qandaraasyo la siiyey ay wada dhacan yihiin oo wax alle wixii muxuu ahaa masaakiin ay dayacan yihiin oo goobihii muxuu ahaa in wax loo qabto la rabay ay dayacan yihiin yacni arrinkaas waxay noqotay shay iska caadi ah ninka intaasoo kaambeen u mara ama waribi u ordi wuxuu rabaa hantidaas dadweynaha inuu dhaca muxuu ka cuni karaa muxuu ka isticmaali karaa haaf beriis ama kooto beriisa ah? iyo waxaa weya koobka cabitaan ama caanaha wax ka badan ood ka cuni kara ama laftoo hilib oo ka cuna ma abadan xisaabtana dushiisa waa midda kale xaaraanta wanaaggeedan idin sheegi hadday horta wanaag leedahayba xaaraan qofkii isku daldalay faqriga baa u dambayni iyo dhulyeel unbaa u dambayni xaaraanay ka qof xaaraan daldalay inuu sharaf adduunkan ku jooga aakhir wuxuu ku gabagabaysani duli duli unbuu ku dhamaysani allah mustacaan waayahay xadiidka shan kun lix boqol iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nas abarna asxab ibrahim qala xadana wild muslim alqurashi can awzaci wa cabdiraxman bn camre can zuhri wa moxamed sham zuhri qala xadaanii saciid ibn musayab abu salamatin cabdiraxmaan abu bakr ibn cabdiraxmaan kulluhum xadaanii intooda waxay iga warrameen can abi hurayra ba iga warrameen zuhri ayay intoodaba u warrameen oo abuurare ugu sheegeen can inabiy nabigeena inuu ka wari cala sl sl qal nabigena wuxuu yidhi laa yazni ma zinaysa azani qofka zaaniga xiina goortii zini u zinaysan wa mumin isagoo muumina imaamka dhan ma laga wada qaadi mise waxaa imaam naaqis ayuu muxuu ahaa lahaanaya baabka culamadu ay ka hadlaan arrintayda walaa yasriqu ma xada asaariqu tuuga xiina goortii sirqa u xaday wahu mumin isagoo muumina walaa yashrabu alkhamra khamrada ma cabi xiina goortii ishraba u cabi wahu mumin isagoo muumina walaa yantahi uma boobo nuhbatan boob daat sharafin sharafu saaxiba yarfac way kor u qaadaan amaal muslimiinta ileyhi isaga xaggiisa absaara eh, indhahooda wa huwa mumin isagoo mumin ah xadii shan kun lix boqol iyo kob iyo lixdan geeli muxuu ahaa iyo xoolaha laiska dhici jiray iyo magaalooyinka inta la gala muxuu ahaa muhaantida ummadda la dhacay iyo kulli waa isku mid waa nuhbada qiimaha badan oo ummadda indhaha kor ugu qaadayaan qofka xilligaas marka iimaan meesha ma yeelo macalishaaigta marka maxay tahay walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabaha wahuwa mumin shan kun lix boqol iyo kob iyo lixdan ad xadii saxiixa qala imam b aab ibrahim qala anbana jarir bn bdimi dabi can muiira ibn qsim dabi weyaan can bdiamaan ibn abi nuaym nmis waa nuaym numi sooma maxaa kuu qoran ajnuur numi numi muakad numi weyaan nuaym ma marka numi ka dhiga numi weyaan waaya an ibn cumar radi allahu ta anuma wa nafarin kooxo min aaabi min asxaabi muxamedin sala la sl nabi maxamed saxaabiis ka mid qaala waxay yihahdeen qaala wuxuu yihi rasul rasulka al sal slm man shariba alkhamra qofka khamra caba fajriduuhu shaabuub iyo karbash la dhaca iyo jaadan uma intaa kadib in shariba hadduu caba fajriduhu shaabuubka oo muxuu ahaa shaabuug iyo jaadan la dhaca uma intaa kadib in shariba hadduu caba fajriduuhu shaabuug la dhaca uma intaa kadib in shariba hadduu caba faqtuluhu dila inta u socda kaas talo kale ma laha odaymada marka ma la dilaa mise lama dilaayo fuqahada waa taqaanaanoo khilaafkooda waad garanaysaan laakiin waa zajri aad u culus khatar wa khayr ma laha haddii saddex jeer inti shaabug lagala daalay kadibna weli uu soo taagayn waa imtixaaman iyo ummadda mu fasahaadin shan kun lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi axmad asxab ibn rahim alxandali ibn raxway weyn qaala xadaثana shabaaba ibn sawaar alfizari qaala xadaثana ibn abi diib wa moxamed ibn cabdiraxmaan can khaalihi alxaaris ibn cabdiraxmaan can abi salmata cabdiraxman can abi hurayra radi allah anhu ada qaala can rasul lah sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi idaa sakira qofka hadduu sarkhaamo oo khamr u cabo wayaan fajriduuhu jeeda la dhaca uma in sakira hadduu kadibna sarkhaamo fajriduhu jeeda la dhaca uma kadib in sakira hadduu sarkhaamo e fajriduhu jeeda la dhaca uma kadibna qaala wuxuu yidhi fi raabica marka afraad fadribuu cunuqahu qoortiisa gooya xadiis shakun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadis sahih isnaad qaala imaamu nasai can slat bna wasil ibn cabdilacla can ibni fudayl wa muxamadi can waail ibn bakr baa idin qoran sax maaha can waail abi bakrin weyaan waail oo abubakr abi ahaa can waail abi ibni meeshaad waa ka abi waail ibni daawuud ataymiy weyaan waa abu reerkiisa iqa weyaan can abi burdata ibn abi musa alashcari raximah اllah can abihi abihiis abu musa alashcari radi allah an arda anahu abu muusa kaana waxaa yaqul mid maa ubaali danka malihi sharibtu اkhamra khamra cabaya ow cabidtu aw cabadtu caabuday haadii saariya tiirkan min duuni illahi alla sokadii caza wajal yani kalama jecli weyaan oo isku kay mid yani inaan alla caabudo iyo inaan khamro caba waa ii yihiin labada waa laba dembi oo kabaa'ir oo aad weyn sooma asabca almawbiqaat maxaa u horey ashirku biاllah soo muubiq maaha khamradan maxay tahay waa muubiq marka saxaabada nabiga ay ka joogtay in ilahay keyrka ay caabudaan iyo inay khamro cabaan way u sinaayeen oo labadaba ilah bay ugu baqayeen subxana watacala waa kabaa'irta adku weyn mar kale maba u aabeelaayo wiilay inaan haddii kale haddii aan alle kayrkii caabuda khamran waa cabe hadii aan khamra cabana alle kayrkaan caabuday camal waa yani oo dembiga intaas inuu leegyahay ayuu cabiraya xaashaahu inuu muxuu ahaa ilaahay kayrkii caabudo inuu khamro cabo radia allahu tacala canhu wa ardah nimankii ashcariyiinta ahaa oo taqaaneen weeyaan laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waa ti uu nabigeena uu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay xadiidka ama baabka saddex iyo afartanaad baabu dikri riwaaya riwaayada sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabiyay almubayina caddaynaysay can salawaati shaaribi اlkhamri qofka khamro cabka ah salaadihiisa caddaynaysay ayuu baabkan u baabiyay qofka aduu khamro caba salaadihiisee la yeeli ma la aqbali mise lama aqbalayo nabigeena noo sheegay alayh slat slam xadis shan kun lix boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala imaamu nasat aqbarna cali ibn xujr qaala xadaثana cuثmaan ibn xusn ibn alaaqin calaaqin dimishqiyu qaala xadaanaa curwa ibnu cuwayn ana bna daylami ibnu daylami waa cabdilahi bna fayruuze rakiba wuxuu koray gaadiid yalubu isagoo raadina cabdlahi bna camr bn caasi radia allahu tacala canhuma qaala ibnu daylami wuxuu yidhi fadakaltu calayhi cabdilahi bna camr bn caasi ayaan u galay waay faqultu waxaan idhi hal samicta miyaad ka maqashi yaa cabdallaahi bna camr cabdulahi bna camrow rasuul miyaad ka maqashi sal slm dakara isagoo ka sheegay shan alkhamri amrada arinkeeda bishayin waxun ka sheegay miyaad maqashay faqaala wuxuu yidhi abdilahi bin camr waa culimada saxaabadae eh, nacam ha waan maqlay samictu rasulah baan ka maqlay sal sl ql isagoo ayaan ka maqli laa yashrabu alkhamra khamrada ma caba rajul nin oo min ummati ummadayda ka mid a ah. oo fayubala fayabal fayaqbala u aqbala allahu alla weyne minhu xaggiisa salaatan salaad arbaciina yowman afartan maalmood yani qof intuu khamro caba kadibna rabbi uu afartan maalmood salaad ka aqbala suuragal ma ahan saas ayuu nabigeen leh sal allahu alayh waali waslm xadii shan kun lix boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadii daciif isnaad ah maqtuuc masruuq ayaa muxuu ahaa wariyey amaba yidhi maqtuuc waa dhankaas waa qowlu ataabiciy faman bacdahu sidoo kale sanad ahaana waa daciif ahbarna qutayb bn saciid wa ibnu xujr qaala waxa yidhi xadaana khalaf yani ibnu khaliifa can mansuur ibn zahdan an alxakam ibn cutaybat alkindi can abi waail abu waail kadaa soo marayna weeyaan can masruuq ibnu ajdac qala wuxuu yih masruuq raxima allah ljamiic alqaadiyu alqaadi qaadiga idaa akala hadduu cuna alhadiyata hadiyada faqad akala suxta xaaraan ayuu cunay wain qabila arishwata laalishka aduu aqbalana balaqat bihi lkufra gaalnimay la gaartaa wa qaala masruuqu wuxuu man shariba alkhamra qofka caba faqad kafar wuu gaaloobay wa kufruhu gaalnimadiisa an laysa lahu salaatu inay salaad u jirin weeyaan oo salaad aan wa ahar maqtuuca sidoo kalena waa daciif weeyaan gaalnimo ma gaarayso qofka hadduu muxuu khamro caba inuu banayso gooni istixlaalka ay shay oo ilaahay uu xaaraan yeelay haddii aad banayso ku gaaloobaya qof hadduu banayso ku gaaloobaya lakin duusan muxuu aha banaysan waa macsiyun i kabaair min alkabaa'ir alkabiira baabu dikri aaaami dembiyada sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay almutawalidati ka dhalanaysa can shurbi khamri khamrada cabitaankeeda min tarki salawaati salaadii ka tegitaankeedii iyo min qatli nafsi dilitaankeed allatii naftaas xarama allah alweynu xaaraan yari wa min waquucin cala almaxaarimi iyo dadkii maxaarimta ahaa oo waxaa weeyaan ajnabiga aan ka ahayn oo muxuu ahaa waalidka iyo waladka i ahaa inuu qofka duu khamrad ku dhaca arrinkan beriga hore inaan aad loo fahamsanaya laga yaaba laakiin markay daroogada imaaday dadkii daroogada cabay amaba eh, dhallinyaradii daroogada ku imtixaanaatay waxaa weeyaan waxaa laga waardiyeyni gabdhihii la dhashay oo walaalahood ahaa oo waxaa laga waardiyeyni hooyayaalkood waaa laga waardiyen mxuu ahaa dagaalkood waaa laga waardiyen habardagaalkood heerkaasay maraysaa marka daroogo qofka marba hadduu cabo waxaa weeyaan xayaata inuu sii noolaado waxba macno ma laha hadduu marba qofka drags galo waxaa weeyaan adduunkan joogitaankuu jooga fasaadun buu ku hayni cid daroogo gashay oo ka noqotayna in la helo waa laga yaabaa ilaahay wamaa dalika cala allahi bicasiiz laakiin uma badno khamrada waxaa laga yaba in laga soo noqdo laakiin dragskan hadda xiliyahan jir lianna qofka markuu cuna unugyadii jirkiisa in badanoo ka mid a ah dhimani maskaxdiisa jirkiisa iyo mxuu ahaa dareenka ataa iyo biniaadanimada in badanoo kamid aha baabi unugyada baabi oo daroogadaas ay baabiinaysaa marka qofku wuxuu noqonayaa hadda gaalada somalka ina xishoodka lahayn waxay dhahaan <laughs> doofaarka ay cunayaana yeeli doofaarka marka kiiradii unugyada kiirada tirtara soomahayd daroogada waxay tirtiraysaa di mxuu aha wax alla wi biniaadanimo aha unugyadaasa baabiinaysa dad ilahay u ka soo celi oo dee ahlu khayr noqday oo aad u qiimo badanna koley bu jiraan laakiin badanka waa wax aad u dhib badan lidaalika ummadaha lagu baabiyey waati aan ka sheekaynaynayo xeebaha iyo meelo badan annaga lafteena noo istan dhibka lala gaarsiy waad ogsoontihiin isliidan laftarkeeda mar sidaan ku sugan waad weydeen subabaawa inta noola soo saaray dhalinyaradii oo dhan hal mar la rogtay kadibna xabadii un bashtarhaydoo muxuu ah madax laga tooganay aad ilaahay ummadda ku badbaadiyey mararka qaar moogta ina allaha la yazac bisulطaan maa laa yazac bilqur'aan suldaanka ilahay wuxuu ku xifdiyaa ood ku reebaa wax qur-aanka iyo wacdi keligeeda lagu reebi karin warayaha ka cabsaday meeqaan la miyaa la taagnaa markii la kari waayo wiilka yaraa unbaa ilahi soo saaray kan madaxa ka tooga kan ka tooga kan ka tooga tobaneeyo ayaa la dilay ummaddana badbaaday laakiin haddii saa lagu dayn lahaa waxaan filayaa maanta isliin lama degnaadeen laa ganacsiyaan ka jireen walaa dacwaan ka jireen walaa goob waxbarashaan ka jireen walaa ummad noolaataan jireen waa la baabi'in aha lana koono walba aad waad ogadeen ramadaankii fifteenki halkan mi sixteenka ahayd halkan muxuu ahaa sigiska ah ninkii salaada soo socota muxua taraawiixda halkan inta laga geli halkan nafta ay ugu dhacaysa hidaaya waad ogeydeen sideed saaca baynima tahajudka waad ku socday odayga ahaa halkan inta laga geli kaw meeshii nafta ugu dhacda waad ogeydeen cibaado xataa lawa nin wadaadu halkan muxuu aha safka hore ku jiray wiilkiisiia muxuu ahaa dalab muxuu aha geliyey markaasuu ilaahayow qofkana muxuu ahaa wejigiis damhay tus intuu masjid ku jiro ayaa madax laga tortay marka waxaan kala jeedaa xaalad adagaa lasoo maray fotiinkii iyo hadda waay ma fogeyn marka waxaan kala jeedaa ummadda daroogada way baabi'ina waxaas dhanna waxaa keenaya daroogada wax kale ma ahayn la socda wax laga shaqayna oo la fangarayana way ahaayeen oo arrin la abuura la socda haddii marka aanan loo baraarugin waa la dogmi walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat اlard walaakina allaha duu fadlin waay waayahay xadiidka شhan kun lix boqol iyo iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis mawquufa oona صaxiixa saxaabiga ayuu mawquuf ku yahay waana xadiid صaxiixa أخbarna سweyd بن mسل mrwزي qال أنbana cbdالlahi cabdالlahi iبn mbarك weyaan can mcmr rashid الأsدي can الزهري محamed weyani can abi bkr iبn cabdiرحman بن xاrث can abihi abis cbdiرحman بن xاrثة qal wuxuu samictu waxaan ka maql cثmaana iبn cafan radي الlah anه arضa cثmaan بن cafan xadiidka uu sheega waxaa weeyaan hadduu xugun hadduu leeyahay xukm rafci hadduu leeyahayna sida noo imaan doonto horta xadidka xukm rafci ayuu leeyahy lahu xukm rafci لأnna wax ra'yi lagu sheegi kara maaha haddii xataa isaga uu waxjidayn lahayna calaykum bisunati wa sunat alkhulafaaء الraashidiin ba halkaa ku taala qaacidadaas ayada marka waxay sheegaan waa sunada nabigeena ay ka mid tahay alayh الslat slam qala wuxuu yihi sayd cuثmaan ibnu cafaan hy da nuurayn ijtanibu waxaad ka fogaata alkhamra khamrada ka fogaada fainahaa iyada um اkhabaaii xumaano idil ayada ayaa dhashay hooyu ah inahu haniya kaana waxaad rajulhin oo miman duul khala qablakum adinka hortiin ummadihii taga ahaa tacabada cibaadaystay oo qolyihii rahbaaniyadii iyo rahbanadii inay buul meelahaas intay galaan kadibna qofkuun cibaado bas ku jiro adduunba uu iska ka go'a hawshaas ayuu galay facaliqat imraatu facaliqatu waxaa ku tacalluqday oo ku dhegtay imraatun haweeney awiyatun ee muxuu ahaa haawiyad ah ee baadiyeysan ee dhillo ah fa arsalat ilayha jaariyataha gabadheedii ayay u dirtay shaqaalihii gabadhahayd amaba addoonteeda ay u dirtay faqaalat lahu waxay ku tidhi ina anaga nadcuuka lishahaada inaad noo markhaati kacdo markhaatiyaan kaa rabnaa noo imow ina kayda kuna caiim ina kayda shayطaani kaana daciifan faاnطalaqa markaasuu ninka tagay maca jaariyatihaa shaqaalaheedii iyo addoonteedii ayuu marka dabagalay ma iska jooga ilahay baa wax ka wada meesha faaiqat waxay guda gashay marka mar gurigii lasoo gaara xaafadda la imaaday faaiqat waxay guda gashay kula maa dakhala goor alla u gala baaban albaab allaqatu duunahu markuu soo galaba albaabkii qufilaa lagu dhejiya albaabkaas soo gala laba mesh ku yeel kan horgajeelka qufil ku dheji kan ku xiga qufil ku dheji hakada albaabkaas soo galaba qufil ay ku dhejisaa fatafiqat kulamaa dakhala baaban aglaqatu duunahu way xataa afdaa ilaa mra'atin ilaa uu ka gaaro haweeney wadiicatin aad u qurux badan ayuu u tagay intaas qofka albaabada soohelayaa weyaan waa tii shaqaalahayd oo la diray oo makriga dhinac ka maleegtay cindahaa gabadhaas wadiicada quruxda badan agtay waxaa aday hulaaman canug iyo wiil iyo wa baatiyatu khamrin iyo waal khamro ay budkad ka buuxdo faqaalat waxay ku tiri marka inii aniga wallaahi allaan kugu dhaartee maa dacwtuka lihahaada maraatin inaad marhaati noqot kuguma yeerin walaakin warka lagu laabi dacwtuka waaan kugu yeeri litaqaa calay inaad igu dhacdo ood faaxisho iyo zini ugu samays ciyaada biاlah aw tashraba ama aad cabta min haa haadihi alkhamra khamradan ad wa ka cabto kaas kaasan hal koob aad ka cabto waa laba aw taqtul hada اgulaam ama wiilkan aad disho saddexdan arimood mid inaad samayso baan kugu yeeri amaba inaad ani faaxisho ugu samayso ciyaada bilah aylada gabadhi amaba waxaa weyaan canugan aad disho oo naftan aad goyso amaba koobkaan khamradaada cabto marka saddexda lasu barbar dhigay yaa yaa fudud marka khamrada yaa fudud intaad ku carari zine ku dhac subxaan allah haye muxuu ahaa naf goy subxaan allah khamro cab khiyaal kalen ma jiro khamradii marka doorbiday wuxuu yidhi baltanayada ku badbaad o aw taqtula hada اlhulaam qaal wuxuu yidhi fasqini i waraabi min hada amri kamradan kasan fasakatu kasan halkoobay ka waraabisay qaal wuxuu yihi marka wuu dhadhansaday ziduni ziduni i kordhiya acuudu biاllaah falam yarum kama zuulin khamradii inuu caba isku dardarsamay de khalaas xataa waqaca calayha ilaa haweenayd uu ka zinaystay isagoo mxu ah, waxbaan ogeyn waa ninkii cibaadaysanay waqatala nafsa naftii canugina ka wuu dilay ee fajtanibu اkhamra ee khamrada ka fogaada fa inaha iyada walahi allaan ku dhaartay laa yajtamicu اiimaanu iimaan ma kulma waidmaanu اkhamri iyo khamr qofk inuu joogteeyo ood la qabatimo ma kulmaan ayuu nabigeen ayuu leeyahay ninka lahahdo cثmaan bn cafaan radia اlahu taala arda ilaa layuushiku ilaa wallahi allan ku dhaartay faina iyada wallahi waan kortay laa yajtamicu aliimaanu iimaan ma kulma waidmaanu اkhamri ilaa haddii ay kulmaan layuushiku waxaa aad u dhow an yukhrija inuu saara axaduma midkood saaxibahu saaxibkiisa amaba waxaa weeyaan khamradii aa meesha ka bixi oo iimaankii asohari amaba iimaankii ayaa meesha ka bixi oo khamradii amaba mxuu ama khamradii asohari ama iimankii asohari hal meel hal qalbi kuma wada jiri karaan saas ayuu leeyahay xadiid shan kun lix boqol iyo todoba iyo lixdan xadid saxi qal ibn sacd qana suwayd bin nasr qalan bana cbdullahi an mubaarak can yunis bin zid ayli can zuhri qala xadaثani abu bakr bn cabdiraحman bn xarit an abahu abis qala wuxuu yihi samictu cuثmaana ibn cafan yaqul isagoo lagan ka maqlay ijtanibu اlkhamra war khamra ka fogaada faina iyada um lkhabaaid xumaanoo dhan hooyadeed weeyaan xumaano oo dhan fainahu shanii kaana waxaad rajulin oo miman duul khalaa qablakum idinka horreeyey yatacabadu mid cibaadaysa yaxtasiru naas dad ka fogaado fadakara milahu xadiidka hore oo kale ayuu sheegay qala wuxuu yihi cuثmaan faijtanibu اlkhamra khamrada ka fogaado fainahu shanii wallahi baan korta laa yajtamicu ma kulma aliimaanu laa yجtamic اimaanu abada fainahu isaga khamrada cabitaankeed wallahi baan ka hortay laa yجtamicu iyo waliimaanu abada isaga iimaan ma kulmaan weyaan ilaa haddii ay kulmaan yuushiku waxaa dhow axaduhuma an yukhrija inuu saaro saaxibahu saaxibkii shan kun lix boqol iyo sideed iyo lixdan xadiiska ah waa xadiid saxiixa qaala imaamu nas bna abu bakr bn cali qala xadaثana surayj ibn yunis qala xadaثana yaxya bn cabdilmalik can اlcalaa wahu bn musayib can fudayl ibn camr الtamimiy can mujaahid bn jabr can ibn cumar radi allah anhuma qal abdillah bn cumar man sharib khamra qof khamro caba oo falam yantashii aanan eh, sarkaamin miya aan sarkaamin ahy falan tuqbala lahu salaada salaad laga maqbal haddii anta aadan sarkaamin salaadaadi meesha ma taalla maadaama fii jawfi intay calooshiis ku jirta aw curuqi ama xididihiisa oo minha shay intay wax kaga jiraan salaad lagama aqbalo wain maata hadduu dhinto maata kaafiran gaalnimo ayuu ku dhintaa acuudu biاllah wain intasha hadduu darogooba ood khamrooba lam tuqbal lahu salaatun salaad laga maqlo arbacin leylatan afartan habeen wain maata hadduu dhinto fiiha khamrada gudaheeda maata kaafiran gaalnimo ku dhinta khalafu yaziid ibn abi ziyaad shan kun lix boqol waa zajri zajri weeyaan kufri hadduu jahil waa kufrigii asarka ahaa shan kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis daciifa qaala imaamu nasa al akhbarna maxamed ibn aadam ibnu sulaymaan can cabdiraxiim ibnu sulaymaan ikinaani can yaziid ibn abi ziyaad alqurashi xa imaamku taxwiil xadiidku ambana waxaa noo warramay wasil ibn cabdilعla qal xadana mxamed bn fudayl can yaziid bn abi ziyad can mujaahid bn jabr can abdillahi bn camr bn caas an nebi sal slm qal nabigeen qaala wuxuu yihi cabdilacla xadaana ibn fudayl qaala wuxuu yihi moxamed ibn aadam can rasul lah sal slm bedelku u yidhi can nebi sal slm uu yihi ninka la yidhaahdo wasil moxamed ibn aadam wuxuu yihi can rasuulilah waa lafdigu qaala wuxuu yihi rasulkeen sal slm man shariba اkhamra khamr qofka caba fajacala fii baطni calooshiisa yeelo oo dhexgeliyo lam yaqbal illaahu allaweyne kama aqbala minhu xaggii salaatan salaad sabcan toddoba maalmood in maata fiiha hadduu ku dhinto wa wuxuu yidhi ibnu aadam fiihina gudahooda maata kaafiran gaalnimo ayuu ku dhintaa wain adhabat caqluhu caqligiisa dii ay tegsiiso can shayin shay oo meel faraaida faraash ka mid haddii intaa caqliga intaay ka qaado kadibna faraa'ish ayadahi ay ka tagaan wa ibnu aadam wuxuu yidhi alqur'aana qur-aanku uu yidhi lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma afartan maalmood salaada ma aqbala in maata fiiha hadduu ku dhinto waqaala ibn aadam fiihina maata kaafiran gaalnima ku dhinta ciyaada bilah waa khatar zajri culus waa iyo axaadiistana axaadiis muxuu ahaa kii hore saxiix kan dambe daciif baabu towbat shaarib alkhamri qofka khamrada caba towbadiisa ayuu baabkan ubaabi xadiis kun lix boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu nasai alayh tul akbarna alqasim ibn zakariya ibn dinar qala xadathana mucaawiya ibnu camr cمر qال xadثna أبو اسحاq السبيعي qال xadثna أوزاعي cبدالرحمن بن cمر الأوزاعي الشامي qال xadثnي ربيعة بن يزيد ح وأخبرني cمر بن عثمان بن سعيد عن بقية بن الوليد عن أبي cمر وهو الأوزاعي weyaan عن ربيعة بن يزيد عن عبداللahi بن daylمي qال وxuu yihi dخلت عalى cabداللahi بن cمر الcاaص ayaan u galay رaضي الله عنهuma وhuوa isagana في xاaئطin beer oo lahu isaga uu le بطائف طائف mxu ku taalo yuqaal lahu loo yihahda alwahatu loo yihahda wa huwa isagana muxaasirun mukhaasiru fatan min qurayshin hy hy yuzanu dalika alfata wiilka isaga muxuu ahaa lagu tuhunsan yahay bisharbi اkamri kamr inuu cabo mukhaasirka waxaa weeyaan abd cabdilwaxid waa yahay wuxuu ku dhegan yahay ama uu la hadli ahay wiil reer quraysheed ah oo lagu tuunsan yahay inuu khamro cabo fa qala wuxu uhi samictu ka maqlay sal slam yqul isagoo leh man shariba alkhamra khamra qofka caba sharbatan cabitaan lan tuqbal lahu towbatun tooba lagama aqbala arbaciina sabaciin afartan subax fain taaba hadduu tooba keena taaba allahu calayhi alla waa ka tooba aqbalaa wain caada hadduu ku noqdo lam tuqbal lahu tooba tuqbal lahu towbatuhu lam tuqbal towbatuhu towbadii lama aqbala arbaciina sabaciin afartan subax wain taaba hadduu tooba keena taaba allahu calayhi alla waa ka tooba aqbalaa wain caada hadduu ku noqdo kaana wuxuu ahaaday xaqan xaq cala allahi alweyne an yusqiyahu inuu ka waraabiyo min iinati اkhabaal iinat اlkhabaal yowma اlqiyaamati maalinta qiyama iinat اlkhabaalka marka waa wax carunka iyo sadiidka ahlunaarka iyo imtixaan weeyaan nacam gacantuu hayaa sooma nacam arrinta ahayd wa mukhaasirun gacantu ku dhegan ya weyaan u ka raaracaa kun lix boqol iyo toddob iyo todobaatan xadiiska waa xadis saxiixa qaala imaamu nasi bt bn saciid can malik walxarat ibn miskin qira'atan aleyh wa واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي ويان قال حدثني مالك بن عبد الهجر عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحجري من شرب الخمر خمر قفك عب في الدنيا الدنيا ثم كذب لم يتوب منها انا كتوب خير كتوب كينين حرمها في الاخره اخره ولا حرم يلا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول المصطفى